wain lam yaqbal walam yarudda waطaalaba alwaraثaةu khayarahu اlxaakimu bayna alqabuuli wاrad wuxuu musanifku inoo soo tilmaamay wasiyada arkaanteedii qeybo kamid a waxaa ugu dambeeyey aynu ka soo baxnay muusaalahowga ama qofka loo dardaarmayo shuruudihiisii iyay musanifku inoo soo tilmaamay qaybo dadkii wax loo dardaarmi karayay ah ama qaarkood khilaaf ku jirana way inoo soo sheegay wuxuu hadda ka hadlayaa haddaba ninkaa loo dardaarmaha ah ee wax loo dardaarmay wixii loo dardaarmay goormuu yeelanaya <clears throat> wuxuu ihi watustaxaqu lwasiyatu wasiyada waxaa lagu mutaystaa ay tumlaku baa loo jeedaa waxaa lagu milkiyaa oo lagu yeeshaa bilmowti geerida bimowti lmuusi dardaarmihii markuu dhinto iyuu loo dardaarmuhu yeelanayaa buu yidhi wixii loo dardaarmay laakiin waa in kaanat ligayri mucayanin cid cayiman haddaan loo dardaarmine jiha loo dardaarmay oo muusalahugu jihana wuu noqon karaa mucayanna wuu noqon karaa jihadii waa masaakiinta agoomaha arda dalabatulcilmiga socotada waxaas waxa weeye waa jiho jiho caamo weeyaan oon cid cayiman ahayn cidda cayimani waa ninkaa hebela intaasaan u dardaarno masjid hebel waxaasaan u dardaarno saasoo kale wey haddaba haddii aanu mucayan ahayn uu jiho yahay sidaa markuu qofku u geeriyoodo wixii la dardaarmay ciddii loo dardaarmay ee ama masaakiin ahayd ama madaaris ahayd ama dalabatulcilmi ahayd iyaa iska yeelanaysa oo hadday xataa wixii uu sii tarmo iyagu u tarmaya wain kaanat limucayanin haddii laakiin cid cayiman loo dardaarmay markaan dhinto hashaa ninkaa hebel ahbaa iskale ama diyaagada hebel baa iskale markaan geeriyoodo waay fa fiihi halaathatu aqwaal saddex qowl baa ku sugan goormuu yeelanaya axaduhaa qowl wuxuu leeyahay yamliku bilmowt wuxuu lamid yahay un kheyrulmucayankii oo markuu sidaa u dhinto dardaarmihii diyaagadii waxay u wareegeysaa kii loo dardaarmay isagoon weli aqbalinba deetana ukunta ay dhalayso maalmahaasoo dhan isagii maba ogaba inuu ninkii dhinto isagunbaa de isaga isagaa loo ururinayo wixii ay intaa dhasho isagaa iska yeelanaya hadhow haddii markaa oo yidhaahdo ma doonayo dee digaaga de unbuu celinaya laakin ukuntani de waa milkigiisiyo ma ceshamayso inuu hibo cusub de cid ku siiyo mooyaane ilan wixiisi baa u dhalay waa qowl daciifa markaa kaasi maxaa yeelay haddii ay sidaa tahay oo uu sidaa u milkiyayo radintan hadhow radinayo ma doonayo odhanaya macna may samayseen ilan qofku xoolihiisa ma doonayo ma odhan kareen wthaani qowlka labaad wuxuu leeyahay bilmowti wاlqabuuli waxa uu wax ku yeelanayaa geerida iyo aqbalka yani labada midkood kuma yeelanayo waa inuu horta sayidkii muusigii waa inuu dhinto dardaarmihii isna waa inuu waan aqbalay markuu geerida dabadeed waan aqbalay marka waa bilqabuuli bacd lmowt unde qowlkan saasu iska noqonaya aqbalkii geerida dabadeed dhacay iyuu ku milkiyaya oo markuu qabiltu yidhaa waan aqbalay qabiltu halkaasuu markaa milkigiisi ka bilaabmaya wixii uu kun ahayd diyaagadu ay dhashay maalmihii ka horreeyey intii aanu aqbalin isagu shaqo kuma leh dhaxlayaasha iyaa qaadanayo halkaa dhaxalkay gelaysa isna waa daciifo dee ninkani wuxuu yidhi markaan dhinto diyaagaddaa hebel baa le markaa in isagii sidaa yidhi la yidhaahdo haddana wixii ay dhashay qoladana iskale dee sax ma noqonayso wasiyadii dardaarka wadcigeedii iyo lafdigii muusiga iyaabay khilaafsanta wahaliu ka saddexdaba waa ka wahuwa alasaxu ka ugu xooga badan wey anahu mawquuf waa la hakinayaa cid leh hadda lama sheegayo lahaanshaha waa la hakinayaa oo imika ciddaasaala la odhan maayo fain qabila hadduu aqbalu yidhaahdo waan aqbalay diyaagadii xukima lahu bilmilki lahaanshihii waxa looga soo bilaabay looga xukum min xiin ilmowt waxaa la odhan dhimashadii dabadeed ba adigaa iska lahaa kol hadaad aqbashay waxaan ku dhururtay adaa iskale dareerso wain radda hadduu yidhaha ma doonayo ma rabo xukima waxaa la xukumi biannahaa milkun lilwaari in waarisku iska lahaa maxaa yeelay wasiyadii dee qabuul bay ubaahan tahay qabuulkiina ma dhicin waa ka ninkii radiyey kol hadduu radiyey dee asalkiiba halkan uu noqday waxaanoo dhan halkan u noqonaya marka milkigii saasuu mawquuf u ahaanayaa wuxuu yihi wain lam yaqbal walam yarudda alaba warahatu khayarahu lxaakim masale kaleo iyaduna qabuulkii calaaqala leh iyuu halkan kaga hadlaya wa in lam yaqbal haddaanu aqbalin walam yarudda aanu celinna waa ka fikirayaa buui ama waa ka aamusay buui wa aalaba alwarahatu warasadii waxay markaa dalb ay codsadeen in de markaa waxa weya de go-aan uu siiyo way dacwoodeeno waxay yidhahdeen ninkani wixii inaanu dhaxalka ku darnana noogumuu sii dayn oo dhaxalkii ku daranana muu odhan waan qaatayna nama u odhan dhaxalkiina in la qaybiyaa la doonaya waxaana de xisaabta iyo qaybta waxbuu ka bedelaya markaa dee ninkan hana laga qabto hadday yidhaahdaan khayarahu lxaakimu qaadigu wuxuu kala dooransiin ninkii isaga ah bayna alqabuuli waraddi war mid ku dhawaaq baa lali waan aqbalay iyo maan aqbalin waan diiday labada mid leh fain lam yafcal hadduu yeeli waayo iska aamusnaado waa ka fikirayaad o unguro xukima caleyhi bilibtaal qaadiga ayaa xukumaya oo ka burinay waa xukumaya in markaa ay burtay oo waxaa looga qiyaas qaadanaya ban mutaxajirkii kii xayirtay meel waa inagii soo marnay noole baa la odhanayaa ama fasax dadka hadduu nooleyn waayo waa tii laga qaaday kana waa sidii oo kale wuxuu yihi in qabiila alwasiyata wasiyadii haddaba hadduu aqbalo waa masalo kaleo iyaduna qabuulkii un calaaqada lale wa wain qabiila lwasiyata wasiyadiiyo dardaarankii hadduu aqbalo ninkii loo dardaarmay waqabada oo uu la wareego uma radda haddana uu yidhaha ma doonayo lam yasixa raddu raddigaa iyo doonis la-aantaasi waxba kama jiraan waa xoolihiisii qofku xoolihiisii ma doonayo milkigiisa kagama baxaan marka hadday labadaasi isu raaceen waanu isu raaceen waanu aqbalay waanu la wareego gacantuu ku dhigay ma doonayo dambe macna ma samaynayso waa hibo cusub oo de hadii laga aqbalayo ciddii u da siinayay waa shuruudihii hibadee baabulhiba aynu kusoo marnay iya wixii dambe laga doonay wa in radda hadduu hadduuse radiyo bacda alqabuuli markuu aqbalay kadib wa qabla alqabdi aanu laakiin weli gacanta ku dhigin faqad qiila waxaa la yidhi tabtulu way buri baa la yidhi wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa tabtulu buri mayso wal walawalu asixu buu yihi ka hore ayaana sixa badan wa bayna alqabuuli waalqabdi labadii dhexdooda waynagii nidhi qabuulka ayuu ku milkiyaya haddaba qabuulkii markuu ku milkiyo milkigiisaasi ma mustaqir baayoo saasuu mustaqir ku yahay mise mustaqir ma ahee milkigii waa milki aan weli taam ahayn oo qaabil lirafdi in markaa laga noqdo aqbali kara yaa la haya muctamedku oo ka dambe ka hore ihi wuxuu leeyahay may cafwan sheekhu wuxuu yihi wal awal asaxu soo ma oo faqad qiila tabtulaya laakin dee ma muctamadka ma aha ah, wal awalu asaxu sida cibaaradaas yani waa musanifku siduu rajaxay naska shaaficina saasaa u dhow ee umka ku qoran laakin muctamadku waa inaanay buri maxaa yeelay waa inagii soo sheegnay oo qabuulkaa milkigii ku xasilaya kol hadduu milkigii xasilay dee milki xasilay lama lagama noqon karo kan kale wuxuu leeyahay mayane milkigu ha xasil lakin milki dhamaystiran maaha waa sida milkiga khaanimiinta oo kale dadkii qaniimada yeeshay istiilaaga iyo qabsashada ay qabsanayaan xoolihii iyay dee ku milkiyeen laakiin haddana way iska dayn karaanoo qofkii wixiisa ka tanaasula de wuu awoodaayo maaratay waxa weyaan gebigood aday ka tanaasulaan dee khumus ti markaa waa masaalixda lagu darayay markaa kanna waa milkiya lakin wuu ka noqon karaa laakiin sida saxiixa khaanimiinta laftoodu ikhtiyaaru tamalluk bay ku milkiyaan marka ay yidhahdaan waanu qaadanay xuquuq wax waanu doonaynaa wax yaga waanu dooranay inaanu qaadano markaasay milkiyaan inta ka horreysa ma waan aqbalaydiisu waa wixii uu ku milkiyayey dee markaa kama noqon karo tan markaa naska imaamkana umka waa ku taallaayo in uu leeyahay haddii uu markuu aqbalo kadib uu haddana radiyo waxay u noqonaysaa ilaa maali lmeyit xoolihii meydkay u noqonaysaa hadalkiisa markuu sii wado waxyaalaha ku jira waxaa kamid a haddii uu ujeedo oo uu leeyahay nin mucayana baan si gaara u siiyey kaa uu si gaarka u siiyey baa yeelanaya marka waxay u badan tahay inuu ujeedo uun <coughs> haddii uu yidhaha hadda iga qaata oy iyagiina ka yeelaan yacni way noqonaysaa laakin waa calaa weji hibo cusube aanay ahayn maarata halkii hore ku noqonaysaa walow waxoogaa dee ta'wiil uu hadalku noqonayo hadalkiisa daahirkiisu uu yahay waxani maaragtay ka noqoshadaasi inay sidii qabalalqabuul hadduu radin lahaayoo kale ay noqonayso wuxuu yihi wain maat marka lakin sheekhu wuxuu yihi wlwalu asaxu oo isagu inay markaa dee burayso waana kaa aynu nidhi naska imaamka iyuu u dhow yahay walow xagga dambe wax laga soo saari karo wain maata lmuusaa lahu loo dardaarmuhu hadduu dhinto qabla lmuusi dardaarmahaba horti kii loo dardaarmay hor dhintayba batalat ilwasiya dee dardaaran ma jiro waayo dardaarankan goormaa la yeelanayay marka muusiga uu dhimanayo dee ciddii yeelan lahayd ba hore usii dhimatay ma qof dhintay ba wax yeesha waxba yeelan maayo wain maata hadduu se dhinto bacda mawtihi muusigu markuu dhintay kadib isagoo laakiin qabiltu aan odrhan iyuu loo dardaarmihii dhintay qaama waarisuhu ciddii dhaxalkiisa lahayd baa joogsanaysa maqaamahu booskiisii fi lqabuuli xagga aqbalka iyo waradi diidmada marka liannahu maata bacda alistixqaaq markuu wixii xaq u yeeshay inuu aqbalo ilan intii ka horreysay qabuul iyo raddi xataa muulahayn lahayn wax la xusugan may jirin laakin geeridii markay dhacday habata xaquhu fi lqabuul xaqiisii wuu sugnaaday hadduu aqbalaya iyo hadduu markaa iska daynayaba dee markaa hadduu dhinto bacda hubuut lxaq warasadii xaqii iyagii baa dhaxlaya deetana hadday aqbalaanna way qaadeen hadday aqbali waayaanna way iskaga tegayaan way noqonaysaa watajuuzu lwasiyatu bihulusi lmaal halkan markaa musanifku raximah llahu tacaala wuxuu ka gelayaa musaabihigii wixii la dardaarmayey iyo axkaantiisii wuxuu yidhi watajuusu way bannaan tahay alwasiyatu dardaarankii bihuluthi lmaal xoolaha saddex meeloodow meel in la dardaarmo ayaa bannaan laakiin wixii ka badani dee waxa weeye bannaanaan maayaan sidee la yeelayaana way inoo soo socota oo wasiyadu inay ulu ku banaantahay de xadiidkii saxiixa ku jiray yaabay ku sugnayd xadiidkii sacd bin abi waqaas radia allahu tacaala canhu markiu yihi rasuulka ilahi xoolahayga ma wada sadaqaysta ma dardaarmaa may buu yihi haye haddaba kala bar ma dardaarmaa may ulu ma dardaarma uluka dardaaran isna waa badan yahay bu nabigu aleyhi salaatu wasalaam marka in banaan yahay iyaa markaa meeshaasi ku sugnaatay xadiid kale oo xaakimku werinayo oo isagana waxaa kusugan saxaabigii bara ibn macruur radia allahu tacaala canhu in uu nebiga alayhi الsalaatu wasalaam u dardaarmay thuluthulmaalkiisa oo saxaabadii hore u dhimatay buu ahaa maarata asxaab baycat اlcaqaba raggii nebiga alayh الslat slam maka kula baayactamay inuu nebigu soo hijroodaba dee maaragtay ka hawl hawlgalay maarata muhaajiriin ama ansaarta ugu hor islaamay iyuu ahaa kadibna hore u dhintay nabiga alayhi salatu salaam buu u dardaarmay baa markaa mustadriga ku sugan thulusulmaalkiisa nebiguna wuu aqbalay markuu aqbalay kadib haddana wuxuu haddana u celiyey waraadiisiibu faqabilahu waradahu alaa waraati watajuuzu lwasiyatu bihulusi ilmaal marka way banaantay fain kaanat waraatuhu agniyaaa dhaxlayaashiisu hadday yihiin dad isku filan oo hodan ustuxiba waxaa fiican an yastawfiya thulutha thuluska oo dhanba inuu wada dardaarmo ilaa kuwana uma baahnee wain kaanuu fuqaraaa hadday baahan yihiinna ustuxiba anlaa yastawfiya thulutha kollay kitaabkayga way ka dhacsan tahay ustuxiba waxaa markaana la jeclaystaa anlaa yastawfiya thulutha in aanu thuluskii dhamaysanin ee uu wax ka tago saasuu sheekhu isagu yihi wuxuu leeyahy sheekhu thuluskii ma inaad wada dardaarantaa fiican mise inaana dardaarmin inaad ka yar ka dhinto waxay arrintu ku qotontaa kuqo maaratay dhismaysaa buu yihi dadka ku dhexlayaa siday yihiin haddii xaaladoodu ay iska ma dad ka baahan yihiin <clears throat> inaad thuluskii ka yarayso iyaa fiican oo inta badan iyaga uga tagto haddii laakiin ay isku filan yihiin oo aanay baahi badani haynin oo akniye ay yihiin waxa fiican ulukao dhan ba inaad dardaaranto maxaa yeelay dee nabigu alay sala slam athulu buu ku yihi uluka markaa dardaaran wa ulu kaiir ulukuna wuu badan yahay laakiin muctamadka madhabku sidaa markaa kutubtan imaam nawowi kutubtiisa qaar muusan ku rajaxay sheekhu halkan inoo qoray bana naskii imaam shaafici ba la yihi imaam shaafici naskiisiina waaba saasaa la yihi unka laakiin muctamadka madhabka sheikeynku ay rajaxeen rawdada iyo waa in mar walba thuluska in laga dhimaa fiican tahay maxaa yeelay nebigu waa ka badsaday athul haya thuluska wathulusu kathiir bu waa badan yahay weliba marka uu sidaa odhanayo sacad radia allahu canhu inan keliya ayaa u joogtay inan keliya ayaa radia allahu tacaala canhu u joogtay dee markaa sida laga dareemayana xoolihiisu way badnaayeen waa ka badnaayeen inanta oo way ka maarmaysay haddana wathuluthu kathiir thulutku waa badan yahay buu nabigu alayh salatu slam marka istikhaarkaasi iyaa waxaa laga qaatay in in wax laga dhimaa ay fiican tahay wuxuu yihi fain awsaa biakara min athuluthi thuluthkii wax ka badan hadduu dardaarmo walaa waaritha lahu cid dhexlaysaana aanay jirin oo yani khaas ah batalat ilwasiyatu dardaarankaasi wuu ku burayaa fi ma zaada cala thuluthi thuluka wixii ka badan iyo isagoon dhexlayaalba lahayn bu wuxuu yihi xoolahayga kala badh masaajidada iyo madaarista ha lagu bixiyo ma soconaysa baa lii thulu unbaa lagu bixin intii kalena baytulmaalkaa la geynaya sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan dhaxlayaal baa jiro waa muslimiinti o dhan baa dhaxalkaa gale qaad imaamkii baana ka mas- ayaa ka naa'iba imaamkuna dee sida axadka abuu ah iyaga had iyo jeer ugu dhaqmaa markaa ma saamixi karayo marka cid saamaxdo oo socodsiisa oo ijaasaysa waxaan thuluthka ka badan iyaan meesha joogin imaamkana waxaa la doonayaa inuu u maaragtay dadaalo dadkii waa wey mas-uulka ka ahaa oo wixii u qaadi karayaba uu qaado marka inuu baytulmaalkii ugu wada shubo iyaa dee markaa waajib ku noqonaysa markaa uluskii unbaa masaajidadii madaarista la geyn wixii kalena baytulmaalkii baa la geyn o de xoolihii markaa masaalixda muslimiinta iyaa lagu bixi <clears throat> wuxuu yihi wain kaana lahu waariu hadduu dhaxlo khaasa leeyahay dhaxlayaal hadday jiraan fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midig wuxuu leeyahy tabtulu lwasiyatu dardaarankaasi waa burayaa oo muxuu u buray dee nabigu alayh sala sla thuluskii ayuunbuu ogolaaday marka wax aan la ogolayn ayuu markaa ninkani dardaarmay waxaan la ogolayn annahyu yaqtadi lfasaad ee qaacidadii usuuliga ahayd ahayd marka waa fasid wathani labaad isagaa muctamadkiie tasixu way asaxaysaa wataqifu waxaana ku maaratay lagu joojinayaa calaa ijaazati lwaarith ogolaanshaha dhaxlayaashi marka dhexlayaashi marka fa in ajaaza dadkii dhaxalka lahaa hadday ogolaadaan saxa way asixi wain radda hadday radiyaanna batala wuu buraya marka dadkii dhaxalka lahaa iyo arrintu u taallaa buu kan dambe a oo markaa isagu xadiidkii xagguu ka maray de xadiidkii xagga macnaha la eegayo maxaa loo diidan yahay waxa loo diidan yahay kuwan daraadood iyagu ha qaataan baa leeyay de iyagii lahaa hadday ka tanaasuleen wax loo diidaa meesha ma yaalaan iyagii lahaa hadday ka tanaasuleen wax loo diidaa meesha ma jiro way goormay ogolaanayaan goormayse diidayaan wuxuu yihi walaa yasixu asixi maayo alraddu diidmadu iyo walijaazatu socodsiintu ilaa bacda almowt markuu dhinto mooyaane markuu dhinto iyuunbay hadday yidhahdaan waanu ogolaanaynaa ay wax la ogol yahay noqonaysa hadday idhahdaan waanu diidnayn ay wax la diiday noqonaysa laakiin inta isagii weli nool yahay ee uu firaashka saaran yahay ee sakaraatulmawtkii hayo wixii aabbaha iyo dardaarmay warqaday saxeexeen bo dhootayad tageen wixii aabbaha iyo dardaarmay waanu ansixin waanu ogolaan ana waan ogolaan suulkayba wada dhigeenba inay wada ogol yihiin dardaaranka aabbahood waxba kama jiraan kullu hada laqwun yaa kuwii la dhaxlaysa yaa kuwii dhaxalka adigaa ah. bil adiga naftu kaa horbaxda adigoo suulka dhigay inay naftuba kaa horbaxdaa dhici karto odagan sariirta iska saara markaa waxba ka socon maayaan walaa yasixu asixi maayo alraddu celinta iyo walijaazatu socodsiintu ilaa bacda almowt geeriya dabadeed mooyaan fain ajaaza haddaba dhaxlihii dabcan hadday de isku wada waafaqaan ay markaa kadib wada fasaxaan waa sax hadday qaybi fasaxdo de mid intii kaga soo hagaagaysay ayuunbu fasaxaya kii diidayna isaga intiisi de waa loo soo celinaya saas weya xisaabaad bay gelaysa fain ajaaza dhaxlihii haddii uu fasaxo uma qaala haddana uu yidhaahdo ajaztu waxaan u ogolaaday liannii danantu waxaan moodayey ana almaala qaliilun wuxuu inuu yar yahay waqad baana khilaafu lakin wax kalaa soo baxa kala bar markuu lahaa anigu waxaan islahaa xooluhuba way yaryihin waxaan odaygu ka tegayba waa lix kune eh. lixdii kun hadduu kala dardaarmay saddex kun bay noqonaysaa saddex kun dee thuluthii kolka horeba loo ogolaa laba kun bay ahayd kun un baa ku biiray kunkaana haddaanu xataa qaybsan lahayn waxaa igaga soo hagaagi lahaa wax weynba ma ahayn waan ogolahay buu kuwii kalena saas iyaguna waan ogolahay bay wada yidhaahda markaasunbaa xoolo kaloo fara badani soo baxeen odaygii wuxu uhi xoolahayga kalabar baan dardaarmay masaajidada iyo madaaris iyo dalabatulcilmiga ha loo qaybi kadib unbaa waxaa soo baxday dhulal iyo alaabo fara badan oo odaygu leeyahay lixdii kun lixdan kun bay noqotay wax ka badan markaasay de hadda maxay noqonaysaa ulukii muxuu noqonaya labaatan kun ayaa ulukii noqonaya nuskiina soddon kun toban kun baa markaa meeshii soo baxsay lixdan kun dhina lix boqol adaa tiradana hadalkeeda badaa deetana ay yidhahdaan de anigu waxaas an kun baan islaha sii daayay toban kun baa imika meesha maaragtay baxday falqawlu qawluhu isagaa waa la dhegeysan maca yamiin markuu dhaarto anahu lam yaclam inaan ogeyn xoolu ina intan yihiin u intan moodayey iyaa markaa waxa wey markii u dhaarto la socodsiino kunkii uu sii daayey un baa lagu dari lixdan kun bay noqotay soo labaatan kun baa thulutkiya labaatankii kun waa la sii day kun waa lagu dari koob iyo labaatan kaasa la sii day so moodin marka hore lix kuna kun kaa raacaya smaad line dee kunkaa waad ku talagashay inuu raaco kii aad ku talagashay inuu raaco kaasi wuu raacaya laakiin waxaan kale ee aanad ogeyn eenad ku talagelin iyuun baan kaa raacaynin baa laleeyay markaa maca salaam an aal ilau qawlkiisani de asalkii ba iswaafaqsan alasl qila walasl cadam alcilm inaanu ogeyn ba asala in xooluhu yar yihiin ba asala markaa de usuushii o dhan ba isaga u gargaaraysa halkan oo taageeraysa wain qaala hadduu se yidhaahdo dhanantu ana almaala kaiiru war waan ijaazeeyo waan ogolaaday waxaanan moodayay in xooluhu badan yihiin oo de waxaan istaa kolley wax badan oo kale aad hala fasaxo waqad baana khilaafuhu waxaana caddaatay inaanay xooluhu badnayne wax yarba xooluhu ay yihiin fa fiihi qawlaani halkan iyada laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid waxa weey yuqbalu waa la aqbalaya maxaa yeele an alasl cadam lcilmi inaanu ninkani ogeyn xooluhu inay intaa yihiin baa dee asala jahli buu sheeganayaa soo ma jahligu de waa asalkii marka hala dhaariyo iyuu kaasi wthaani ka labaad isagaa muctamadkiie laa yuqbalu lama aqbalayo buli oo maxaa loo aqbali waaye dee waxaa loo aqbali waaye waxan uu fasaxay wax uu og yahay bay ahayd inta kalun baa waxa weeye wax kale aad heli bu islahaay lakin intan wuu fasaxay de alijaaza waqacat fi qadrin macluum oo dee lixdan kun inay taalo odaygu markaa lixdaa kun saddex kun oo kamid a halkaa ha lagu bixiyo buu yihi saddexda kuna kala dhexla ahaato marka wuxuu isla xoolo kale iyaa meele u yaallo waxyaalo kalaa jira hadhowba wax darti waxyaalo kale ba inaani jirin waxbaa ay tarahay markaasuu yihi may kunkii ma sii daynayo waxaynu leenahay waa sii daayey qadarkana waad ogeyd walasl aslan cadam maazaad waxa ziyaadu inaani jirin baaba asal ahay soo garan mayso qiladana dee asal ahay intana waad fasaxday marka asalkaa ah, cadamulcilmi inaanad ogeyn inay xooluhu intan uun yihiin waxaynu leenahay kol haddaanad ziyaado ogeyn adigaa taqsiir sameeyey inaad sii daysaba in ilaa iyad soo hubsato ziyaada inay jirtiiyo in kale wuxuu yihi wamaa wasaa bihi min atabarucaati halkan waxaynu ka gelaynaa dardaarankii markuu bato wamaa wasaa bihi wixii qofku uu dardaarmo oo min atabarucaati sadaqooyina yuctabaru min athuluth tabarucaad dee sadaqo keliya maahe sadaqadii iyo hibadii iyo waxaas o dhan soo gelayaan yuctabaru min athuluth saddex meelood oo meeshaa iyun baa lagu xisaabaya halkaa waqaf ka dhiga buu yihi booskaa masaajid baanu u dardaarmay in laga dhigo haye masaakiinta in iyagana maaragtay booska in la iibiyo oo masaakiinta lacagtiisa loo qaybiyaan dardaarnay waaya waxaa kaloo uu yihi ninkii hebel ahaa hala uu hebel ii hayay hala siiyo waxaasoo dhan buu dardaan hadhow maxaynu samaynaynaa waxaasoo dhan uu dardaarma intaan isku wada celino dhulkanuu yihi masaajid baan ka dhigayaa waa la qiimeynaya muxuu noqday wuxuu noqday labaatan kun halkaa ku qor labaatan kun dhulkan kale uu ilah la iibiyo masaakinta loo iibiyo lacagtiisa masaakinta hala siiyo isagina hala qiimo muxuu noqo tobanku isagana waa la qoray halihii uu yihi hebel hala siiyo maxay noqdeen iyaguna iyagina waa la qiimaynaya shan kun waa la isku wadanaya waxaas oo dhan ama toban kunba kasoo qaad halihiina maxay isku noqdeen marka afartan kunbaad haysaa soo maaha <clears throat> xoolihiisii o dhan haddana waa laegay afartan kaa kunna iyadoo lagu daray xoolihiisii o dhanna markaasaa la eego sideetan kun buu noqday sideetan kun ayuu noqday marka afartankii ku dabiya ka baxayaan ama sagaashan kun dhe si ay thulu hagaagsan u yeelato sagaashan kun markay noqotay dee sagaashan thulukeedii waa soddon kun soo maha wixii uu dardaarmayna afartan bay noqonayaan waxaan soddon soddonkaasaynu gelinayna haddaanay sii daynin warasadu haddaanay sii dayn qaabkaynu ugu celinayna oy soo socota wamaa wasaa bihi wixii uu dardaarmay oo min atabarucaati tabarucaadka o dhana yuctabaru min athulu thuluska ayaa laga xisaabaya sawaaun waxaa isku mida wasaa bihi ha dardaarmo fi sixati isagoo caafimaad qaba awil maradi ama isagoo xanuunsanaya dardaaran oo dhan waa isku mid lama kala fadilo kii waktiga caafimaadka dhacay iyo kii waktiga xanuunka uu qofku sakaraadku hayey dhacay ma kala horeeyaan waa isku midu oo maxay kala horreyn waayeen de waxay u kala horreyn waayeen goormay wada waajibayaan geerida kadib isku wakti bay laazimayaan luzuumkooda waa isku wakti qura markaa macna ma samaynayso inay erey ahaan u kala horreeyeen wamaa wasaa bihi wixii uu dardaarmay kaasi waa tabarucaadkii oo min alwaajibaati waxyaalihii ku waajibay ah xaj baa lagu lahaade musoo aj war hala iga soo xajiye markaan tago haye waxoogaa zaka baa lagula war zakadii ha layga bixiyo dayn baa l wuuu daymihii hebel iyo hebel iyo bay igu lahan layga bixiyo u dardaarmay soo maaha laakin waxaan u dardaarmay waa maxay waa wax marka horeba waajib ku ahaa wama wasa bihi min alwaajibaati wixii uu dardaarmay ee waajibka ahaa in qayada bithuluth hadduu thuluthka ku qayday uctubira min athuluth thuluthkii baa laga xisaabay daymihii laygu lahaa hebel iyo hebel iyo he intaas dayna igu leeyihiin ulukaa laga bixiyo hadduu idhaahdo ulukii baa laga bixi xoolihii kale loo tegi maayo ilaa uu kani de ka yaraanayo hadduu ka yaraado ila kani waa waajibi waa la buuxinaya oo xaggi kale laga buuxinaya ila waxani waa waajibaad xajkii uluka iyaa laga saari hadduu ku filaan waayo waynu soo buuxin ilan waxana wax waajib ku ahaay hataa faa'idada uluka in la geliya maxay faaiide keenaysaa waxay faa'iide keenaysaa inagii imika afarta kun baynu soddon kun ku cidhiidhiyeyni soo maa xajka laftiisu wuu la cidhiidhsanayaa horta kolkuu la cidhiidhsaduu intiisa ka qaato iyo intii ka dhinaydna xaggan ka soo buuxsanaya kale iyagu laakiin cidhiidhigaa wixii ay ku helaan bay ku baxayaan tabarucaadka laakin kani markuu cidhiidhsado ee intii loo soo qaado matalan ka soo qaado imika halkaa markaynu sidaan idhi xajkiina wuxuu noqday shan kun soomaa maa imika waaba shan kune eh dee shan iyo afartan bay noqonaysaa saba maaha shan iyo afartan wixii thuludkiina muxuu noqday soddon saba maaha saddex meelood oo meel baa siyaadaa saddex meelood oo meel iyaa siyaadaa marka macnaheed waxa weeye qof wax waliba wuxuu helayaa saddex meelood oo laba meelood meel kale ma helayo yani wixii maalan imika maalan ti aynu nidhi toban kun tobankii kun saddex baa loo qaybi saddex marka loo qaybiyo dhulkii tobanka kun ahaa saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood unba ulukii ka baxaya meesha kale warasada uhareysa yani waxay markaa noqonaysaa lix kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan soo ma lix kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan baa ka baxay dhulkii kale labaatanka kun ahaa isagana thuluthain un baa ka baxay isaga muxuu noqo wuxu noqonayaa labayo toban kun iyo saddex toban kun tagay saddex toban kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon wax noocaasu isaguna noqonaya soo ma ya wax noocaasu noqonaya idinka xisaabin doone eh, markuu isna sidaa noqdo saddex toban kun iyo saddex boqol iyo saddex wax saasu isaguna noqonaya iyo inti isku dari maxay isku noqonayaan labaatan kun de saba maaha halihii tobanka kun ahaa u kaalay iyagana halihii tobanka kun ahaa iyagana waxaa ka baxaya thuluseyn lix kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan ku dar waa lix iyo labaatan kun iyo lix boqol iyo lix lixdan kaasay noqonaysa shantii kun ee xajka ukaalaysa isagana saddex meelood baa loo qaybi deetana thuluseyn baa isagana usoo baxaya meeshiiba waxay noqonaysaa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon deetana labadii meelood waa laba kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon marka halkaasay wax iga soo yar halkaas waxaan filayaa kun siyaada a baan xisaabtii hore kasoo tegey si ay halkan unoqoto soddonkii kumaysaa isugu buuxsamay ya halkii labaatan ka ayd baa ko iyo labaatan noqonaysa ma laha soo ma wuxuu noqonayay saddex iyo toban kun iyo iyo so ha ila waa lix kun iyo lix boqol lixda boqol baa dee ku markaad laba ka dhigto soo baxaysa ku kalaa kordhaye halkanaa ku ka soo baxaya lixdan boqol ya thulusayinkii de labaatanka kun ulusaynkeedii waa saddex iyo toban kun iyo saddex boqol iyo kob bay noqonaysa iyaad waxaad ku daraysaa lix kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan marka de halkaasi halkaasi waa waa labaatan kun oo isku buuxad labaatan kun oo buuxa halkaasi markay tahay halihii oo iyaguna eh, lix boqol iyo maygana ulusankooda waa li lix kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan bay noqonaysa shantan kun iyagana ulutsaynkoodu uluseyn halkan halkan halkana halkana wax ku jira saddex kun iyo googo bay noqonaysa uluseynkeedu ha laba kun iyo intaa maahe waxay noqonaysaa meeshiiba kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan bay meeshii noqonaysa taqriiban ha deetana labadii meelood waxay noqonayaan saddex kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon soo saas maaha igu dar marka soddonkii kuwa buuxa khalaas maca salaam waa la kala joogaa marka xajkii deetana saddex kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo sodon markaad usoo heshay de cid cidi kuma ajayse xoolihii guud baa la tegaya haddana markaasaa deetana kun iyo lix boqol iyo lix iyo ka dhinaa loogu soo daraya shantiisii kugu haystaa markaa xajkii kuwan kalena naaqiskoodaasay qaadanaya marka faa'iidada in thuluska la geliyo waajibaadkii oy soo baxday soo maha qoladana cidhiidhiyaya waa saas wamaa wasaa bihi wixii uu dardaarmay min alwaajibaati waajibaadka in quyida bithulusi thulus haddii lagu qayday uctubira min athulus ulukaa laga xisaabin mararka qaarkood ba deetana halkan imika inta yar aynu isugeygeyn iyo ka shaqeynaynaaye sin iyo saad baa loo baahanaya meega siba baa lagaga shaqeynaya mararka qaarkood hawladu way adkaanaysa oo qaabka u adkaanaysaa waxa weeyi imika masalan tusaale halkan u idinku dhigayo sharca qolada haysato law awsaa bixajat lislaam min athulusi walujratu laha miatu wa awsaa lizaydin bimia watarikatu halaaثu mia halkaa sheeka laftiisu agasiy wayn kaga shaqeeyey laakin dee waa hadal biljabri walmuqaabalaba iyagu odhanaya jabri iyo muqaabalo kaga shaqeynaya oo xajkii iyaa waxaa laga soo qaaday inuu kun yahay mathalan hebelna kun hala siiye buu yihi xooluhu ka tegay oo dhamiba waa saddex kun ya thuluthayn buu dardaan dee ma soconayso warasadiina waxay hahdeen ma manaan socodsiinin haye maxaa la sameyn waxaa la samaynayaa ulukii baa la tegaya ulukii ma kadib markaad sano yar eegto way sahlaalaanaysaa oo ulukii saddexdii kun uludkoodii waa kun kunkii eh, xajkuna kun buu lahaa sayidna kun buu lahaa waa laba kun yani nus iyo nus bay u kala lahaayeen shan boqol iyo shan boqol kala si baad iska odhanaysaa adigu laakin waxba kama jiraan shan boqol iyo shan boqol markaad kala siiso kolkaad shan boqol iyo shan boqol kala siiso haddana xajkii maxaad samayn shan boqol oo kalead usoo buuxin warafadii maxaa u haray shan boqol waa kun iyo shan boqol baa uhadhay kun iyo shan boqol markii warasadii u hadhay ninkii loo dardaarmay maxaad siisay ninkii loo dardaarmay shan boqol baad siisay soo maaha shantaa boqol dee sulus dhamaystira markaa ninkani qaato ninkii loo dardaarmay shan boqol bu qaatay soo maha kun iyo shan boqol bu dhaxalkii gebigiisiiba noqday soo maha dhaxalkii oo kun iyo shan boqola shantiisiina kusoo dar si aynu ulu uga saarno ila xajka loo saaraya xajku waa waajib dayntii la bacda dayn baa la dhexlaya soo maha xajku dayntiibuu ku jiraa marka kun iyo shan boqoloo warasadii uhadhay iyo shantan boqole uu qaatay ninkii isku dar laba kun laba kun buu ninkii aad shan aad ka siisay shan boqol waxaanay ahayd lix meelood oo meel ilan wuxuu lahaa thuluska berhkii buu lahaa ninkan oo uluka ayaa waxaa kala qaybsanayay isaga iyo xajka xajku markaa kolka ulukii laba loo qaybiyo meel waliba sudus bay noqonaysaa lix meelood oo meel imikana maxaad siisa haddaad shan boqol siiso wixiina laba kun markay kusoo fadhiisteen de afar meelood meel baad ruu baad siisa de soo dayn maa kuga ajku daymihii ninka min bacdi wasiyati yusa dayn wey waxaan o marka wasiyadii wasiyada ulukeedani wuxuu imanayaa bacda khuruuji dayn marka duyuuntii lalahaa ay baxdo kadib baa la doonayaa wixii soo haray thuluthkeed inaanu dardaaranku ka badan soo garan maysi markaa shantii boqoleed xajka siinaysay iyo shanta boqoleed ninkan siinaysa waxaa la rabaa waxa ay qaadanayaan warasadu thuluthkood inaanu ka badan iminka warasadi kun iyo shan boqol bay qaadanayaan xajkii shan boqoloo dardaaranaa gashay ninkan la shan boqoloo dardaarana kun baa dardaaran ad u bixisay warasadiina maxay heshay kun iyo shan boqol de markaa kaama soconayso si aad kusoo saaraysa marka ma halkii ishkaal ku yimi mishkiladu waxay ka timid xajkii markaad usoo buuxiso xoolihi baa isdhimaya xoolihii aad marka hore thuluthka ka saartay iyaa dayn ka bixinaysaa aad xajkii ku buuxinayso dayntii markaad ka bixiso xoolihii baa isdhimaya waxaad u baahanaysaa markaa thuluthkii inaad dib ugu noqoto maanta dhan bay wareegsa markaa dawr baa gelay dawrka maxaa lagaga bixi karaa uun siin iyo saad baad kaga bixi karaysa si kale kagama bixi karaysa marka wadaadadana inoo si kala xisaabiy wadaadada xertu iyagu xisaabaad kale leeyihiinoo maaragta qaabo kale wax xisaabiyan baa jira laakin qofkii sin iyo saadka garanayay isma dhibayo wuxuu odhanayaa un waxaan ninkan zayda loo dardaarmay waa majhuul markaa sin baad ka dhigaysaa waxaan xajka lagu buuxinayana qeybta lagu buuxinaya iyadana ma garanayna soo ma iyadana saad baad ka dhigaysa soo ad garan maysid siinkani waa inta zayd u qaadanay qofku qofku intuu qaadanaya waa sudus soo ma waa sudusti marka lix siin ama lix egas oo lagu daray waay ayaa kuula mid noqonaysa saddexdii kun lacagtii o dhan noqonaysa waxaa lacagtii o dhan noqonaysa <laughs> lix egas oo lagu daray waay waaydani waa lacagtii lagu buuxinayay xajka taa markaad haysato markaa waxaad haysataa xabadii koobaad tii labaad baa haddana kuu dhiman ta labaadna waxay kugu soo baxaysaa waxa weeye xajku imuso ubaahnaa kun buu ubaahnaa soo ma waaya marka xajkii waxa xajkii noqonaya intan sayd qaadanaya in leeg iyo wayda ilan waydani waa wixii lagu buuxinaye marka intan sayd qaadanaya waa egastii soo ma egas oo lagu daray waay waxay kula mid tahay kun markaa labadii waad haysata hadda qaabkii looga shaqeyn jiray baad uga shaqeynaysa labadii mucaadalo waad haysata lix egas oo lagu daray waay baa kuula mida saddex ku soo ma haysidinta egasta haddii waay lagu darana waxay isla noqonayaan kun oo lacagtii xajka intaa markaad haysato dee ka shaqeen sida dunia uga shaqeyn jirtay waa idiin soo bixi doontaa waad arki doontaan waxaad noqon doontaa ninkan afar boqol hala siiyaa soo bixi xajkiina afar boqol oo dardaaran afar boqol iyo afar boqol waa isku imisa sideed boqol maxaa ka hadhay xoolihii yah laba kun iyo laba boqol xajkii maxaa ka dhiman lix boqol ilan ku baala la doonayaa lixdii boqol ee xajka xoolaha ka saaro saddex kun aha lix boqol markaad saarto maxaa soo haray laba kun iyo afar boqol soo maha laba kun iyo afar boqol saddex meelood uqayb kun iyo lix boqol ha odhane takmiladii oo wayda ah waa lix boqol de xajka inta loogu buuxinaya in dardaaranku ka helaya may horta horta waxaad samaynaysaa xajku inbuu dardaaranka ka helayaa soo ma inna waa loogu buuxinaya kolkuu dardaarankii afar boqol ka helo inta loogu buuxinaya lix boqol bay noqonaysa marka xoolaha lacagta ka baxaysa waa lix boqol xoolaha guud lacagta ka baxaysa waa lix boqol laba kun iyo afar boqol baa soo baxaya laba kun iyo afar boqol baad thuluskii ka saaraysa thuluskii adib soo noqonaya laba kun iyo afar boqol siddeed boqol weeyaan laba kun iyo afar sadde qayb afar sideed ahayn sideeddaa boqol baad xajkii haddana ukala jaraysaa iyo ninkan sayda xajkoo lix boqol haystay afarta boqol ugu dar kunkiisii u ninkana afarta boqol kala sii maxaa soo haray kun iyo lix boqol bay dadkiina qaadanaya dadkiina kun iyo lix boqol iyaa loo qaybinayaa waa ku kaba xisaabta cilmu lxisaabi wa cilmu wadaadkii qaxaaniga ah cilmiga shareecada iyo cilmiga xisaabtu waa laba cilmi oo la doonayo oo la raacayo weeyaan kama shaqayn karaysid waxyaala badan oo masaa-ishiya haddaanad cilmigii xisaabta aad iska hagaajin mayna ku dheeraan wuxuu yihi wain alaqa haddii uu iska itlaaqa buu yihi mabuu sheegin waajibaadka halka laga bixinayo wuxuu yidhi uun war xaj baa laygu lahaaya waxaan dardaarmayaa in layga soo bixiyo sekena waa laygu lahaaya waxaan dardaarmayaa in layga bixiyo saasuu u dardaarma laakiin halka laga bixinayo ma laga bixinaya mise raasamaalkaa laga bixinayaa muu sheegin faladharu adharkii wuxuu noqonayaa anahaa laa tuctabaru min athulu dardaaranadiisani xoolihii guudun baa laga bixin waa dayn lagu lahaa dayntana kolka hore halkaasa laga bixin jiray dardaarankiisa waxaa lagu xambaari uun inuu akidayo wixii sharciguba u waajibiyey inuu takiidinayaa lagu xambaari kaasaana muctab wa qiila qiil baa le yuctabaru maya ulukaa laga xisaabi oo maxaa keenay de kan dardaarmay wixii maanta dardaaran buu noqday dayn ha ahaadee laakiin dardaarankiibuu geliyo dardaarankana uluska ku riixaya bay l lakin kasoo daciif wa qiila qiil kaloo isna daciifa ah wuxuu yihi in kaana qad qarana hadduu la xidhiidhiyey bima yuctabaru min athulusi wax uluska laga xisaabo uctubira min athulusi isagana uluskubaa laga xisaabi wain lam yaqrin bidalika haddaanu la xidhiidhinina lam yuctabar wuxuu yihi war hebel dayn buu la igu lahaaye waxaan dardaarmayaa in layga bixiyo ninkaa kalena nin fiican weeyaane in kun doolar la siiyaan dardaarmaya marka laba dardaaran buu isku xidhan midna uu waajib ahaa midna tabaruc uu yahay marka hadduu sidaa sameeyey ba ihahdeen de halka kan la geliyun baa kana la gelin laakiin haddii uu si gaara maaratay si gaara ah uu yihi war ninkaas dayn bu igu leeya waxaan dardaarmaya in dayntii layga bixiyo markaa waxa way noqonaysaa raasamaalkii bay noqonaysaa lakin kana waa daciifo dalaalatuliqtiraan wixii la odhanayay inay labada shay isla xidhiirsan yihiin waxba dalaalada qawi dalaaladu qawi dalaalo qawiya malaha oo tusin qawiya malaha marka cilmiga usul fiqiga la joogo dalaalatuliqtiraan baa la yihahdaa waa dalaala daciif wuxuu yihi wamaa tabaraca bihi wixii uu ku tabarucay fi xayaatihi intii u noolaa kalhibati sida bixintii siinti hibadii walwaqfi wixii waqfi walcidqi xorayntii wlmuxaabaati la saayiraadii uu dad wax ka iibinaya la saayiray oo yani aad waxyaala aan la iska daynin uu ka daayay wlkitaabati addoonkiisii uu kitaabada la galay wasadaqaati taawuci waxyaalihii uu sadaqaystay tadawuca ahaa in kaana qad facala waxaa hadduu sameeyey fi sixati intuu caafimaad qabay lam yuctabar min athulu waxaasi thulu looma ega sidooday u fulayaan xoolihiisii o dhan hadduu wada bixiyo nin caafimaad qaba xoolihiisi o dhan wada bixiye khalaas la odhan maayo may bixintaadu thulukunbay ku eg tahay ma jirto kol qofkan caafimaad qabo wixiiso dhan way fulayaan wain facalow hadduuse sameeyey arintan fi maradin makhuufin xanuun looga baqayo inuu ku dhinto kalbirsaami waa xanuunkii mubarsam mubarsamki aynu soo marayn mactuuh iyo mubarsam aynu soo marnay soo ma mactuuh waa yar dhaandhaan qofkan un iska eh, haddana yani qof caafi waxaa laga yaaba inaan looba ogeynba wakti uu maalan hagaagsanaa ile qofkan waa waa qof caafimaad qabay oo caadi ahaayoo dhamaystirnaayo haddana dee wax kusoo boodeen laakiin dad waxaa jira uun maskax ahaan aan uga dhamaystirnay ka mactuuh baa la odhanaya kaa iska kolkiisa hore iska dhaandhaanka ahaa mactuuh baa la odhanaya kan mubarsamku isaga waxay leeyihiin waxa weeye qofka ayaa fiix fiixa iyo waxyaala ayaa kasoo baxaya ama yani meelaha bararaya jirka kamida gudaha maarata wadnaha iyo beerka iyo meelahaasaa bararaya kadib baa markaa uu saameyn ku yeelanayaa maskaxda ya faalijka isaga w isaga gaar bay usheegaan isaga gaar ba faalij bay odhanayaan isaga gaar bay usheegaan isg de waa ka dhinac dhan saameynaya lakin faaligu malaha malaha barar maaha maskaxda wuu saameeyaa laakin barar maaha isagu a kan waxay leeyihin waa barar waa soobax gudaha ah ama wadnuhu baranayo qofka ama beerka ama wax lamida weeyaan kadibna saameyn maskaxdii ku yeelanayo qofka markaa khalkhalayo waana loo dhintaa bay yihahdeen warucaafi daa'im iyo sidoo kale gororkii joogtada ahaa wazaxiiri lmutawaatir zaxiirku waa nooc shubanka kamida mid laakiin waxay yidhaahdeen waxa weeye waa xanuun shubanku de waa inu qofku shubane waa shuban xanuun la socdo weeyaan atagawutu bishidati waalam ya daacuunkana sigaari u sheegaya marka kaasi laakin daacuunku inta badan daacuunka iyagu sheegaan waa fina soo baxa oo deetana qofku uu ku tegayo kan malaha koleeraha aynu inagu odhan jirin kaasi malaha ka iyagu daacuunka u yaqaana finan miyuu lahaa ma lahaan filaya ya shuban kaa xanuun kale kaas weeyaan zaxiirkeed almutawaatir buu yidhi ee aan kala go-a lahayn wa dalqilxaamili gabadhii uurka lahayd fooshi inay qabato waxaasoo dhami waa xanuuna halis iyo wamaa ashbaha dalika dee wakti waliba xanuunadiisuu leeyahay xanuunada halistaa waa la yaqaanaa xanuunada halistaa ah. iyadoo qofkii uu ku jiro haddii uu dardaaranada hadduu ka sameeyey ee dardaaran maaha imika wuxuu yihi ka gaariga hebelow qaado war adiguna waxaan kala qaado kana waqaf baan ka dhigay saasuu yihi isagiyo xanuunadani ay hayaan watasala bilmowti arrintii geeridiina waa la xidhiidho sidiibu ku tegey utubira min athulu wixii o dhan soo celi baa leey kan dhulkiina wa lagu kaadiye masaajidna maaha waa la iska hubinaya inu masaajid wii masaajid ka noqday wixii aan ka noqonaynin joojiyaa la odhanaya deetana waa la eegi hadday dhaxlayaashii socodsiiyaan de waa halkeeda lakin haddaanay socodsiinin masaajidka intii ka baxda ayaa thulu laga dhigi intii uluka ka baxdaa ayaa laga dhigi masjid gaadhigii qaybta ulukii ka baxda ayuunbaad adigu yeelan inta kale warafada yeelanaysa saasaa loo dhaqmaya wuxuu yihi ictubira min athuluthi thuluthkii baa laga xisaabiyo de waxa weeye kol haddii xaaladiisu ay sidan ahayd dardaaran unbu iska noqonaya waabana xadiis baa ku asaxay xadidka cimran bn xusein radi allahu tacaala canhu fi saxiixi muslim nin baa lix addoonoo uu lahaa ayuu markuu dhimanaya xoreeyey waanu dhintay nebigu alayhi salaatu salaam lixdii addoontu u yeedhay iyo loo qori tuuray labun baa xoroobay laba baa laga saarsa waxaa laga dhigay laba laba taqriiban qiimahooda isceshanayeen markaa laba iyo laba iyo labaa loo kala joojiyey waa loo qori tuuray labada xoroobay labadii qori u soo baxay baa laga baxalayy intii kalena addoomaa laga dhigay ninkani markaa muu dardaarmin ama odhan markaan dhinto ha la xoreey isagaaba xoreeyeyba laakin xoreyntiisii mar hadday cinda almowt ay dhacday waxay lamid tahay uun sidii u dardaaran bay lamid tahay marka tabarucaadkii o dhamina kol haddii xoreyntii oo islaamku uu ku dadaali jiray la socodsiin waayey tabarucaadkiisii kalena la socodsiin maayo wuxuu yihi wain facalahu hadduu tabarucaadkan sameeyey fii xaali iltixaami lxarbi markii dagaalku isdhex galay aw tamawuji lbaxri ama baddu markay kacday isna kudhex jiraa isagoo doon ku jira de tii wixii iyay doontii badiina kacday markaasu dhulkaygii halkaa ku yaalay waqaf baan ka dhigay gaarigii halkaa ah hebel baan siiyey kii kale sidan haa saasaan yeelay iyuu yihi sidee da bakhaylku had jeer ba samey nabig waa kii alayh sala slam markii la weydiiyey ay sadaqati afdal iya wuxuu yihi wa anta saxiixun shaxiix intaad caafimaad qabtee eed leedahay iyay sadaqadu fadli badan tahay laakiin maarata markaad waxa weeyaan geerida dareento inaad tirahdo intaana waan sadaqaysa intaana waa waqfay intaana waa laga fiican yahy waa khayr laakiin waa tan kalaa kasii fiican aw tamawuji lbaxri badii markay markaa kacsan tahay ee uu ku dhex jiro tabarucaadkii uu sameynayay aw itaqdiimi lilqatli ama isagioo la dilayo oo tiirkii la qabadsiiyey tabarucaadka uu samaynayo fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midkood waa kii muctamadka ahaaye yuctabaru min athulu thulukaa waxaa lagu tirinaya maxaa yeelay de waa cinda almowt ninkii geeridii waa caddahay hadda xaaladiisu waa daran tahay hadduu saa ku tago de warku waa caddaa in maarata xaaladdu ay xun tahay oo eh, maaratay maradulmowtki aanu xaaladiisani aanay dhaamin waa muuqatay wathaani kan labaad wuxuu leya laa yuctabaru may halaagani waa halaag meel kale kaga imanaya badaba markaa waxa weeyaan dee qarqi hafisa ah qofkan oo dila cadowga oo dila soo garan maysi markaa isagu jira maadaama uu caafimaad qabo qofkii xanuunsanayey yaan lagala mid dhigin ayuu markaa kaasi lakin waa daciif wey wuxuu yihi wain awsaa bikhidmati cabdin addoon khidmadiisa hadduu dardaarmay uctubirat qiimatu qiimihiisa waxaa laga xisaabi min athulusi thuluska ayaa laga xisaabi cala almansuusi sida mansuuska uu yahay waqiila tuctabaru lmanfacatu min athulus halkan waxaa inooga bilaabmaya wax loo yaqaano alaxkaam almacnawiya lilwasiya oo wasiyada ayaa waay leeyihin waxay leedahay axkaam macnawiya oo yani iyadu markaa yani macnaha ku tacalluqda iyo axkaam lafdiya oo ereyga ku tacalluqda iyo axkaam xisaabiya marka axkaamtii macnawiga ahayd iyuu halkan kaga hadlaya waayahay wuxuu dardaarmay addoon khidmadii buu isago ku tusaaliyay lakin waxaaba tidhaahdaa guriga deganaanshihiisa waxaan u dardaarmay buu yihi masaakiinta haddama odhan guriga ayaan u dardaarmay lahaanshihiisa gurigaa masaakiinta halama odhan deganaanshihiisun baan dardaarmay buu yihi gurigaa deganaanshihiisa waxaan u dardaarmay masaakiinta manfucuu dardaarmay markaa cayntii muu dardaarmina waxtarkeedii iyuu dardaarmay gurigaasoo dhan wa la dardaarma laga soo qaaday walow aanu dhagxaanta isagula masaakiintu aanay lahayn meeshuna aanay maarata booskuna aanay iyagu lahayn laakin deganaansheeg iyo manfacadeeda iyagaa iskale de haddaba mar haddii meesha manfacadeedii la yeeshay maxay macno kala samaynaysa wax alle wax faaida de hadday dunto guryo hadday duma dhagxaanta way qaadanayaan sax haddii hoos inta meeshii la qodo dahab hoosta loogu tago dahabkii iyagaa le warafadii baa le ilan ku weli deganaanshuun bay leeyihin soo garan maysid marka manfacadiisa wixii la dardaarmay wax gebigiisaba la bixiyay ba laga soo qaaday <clears throat> kol hadduu cala taabiid yahay weligiiba guriga masaakiinta deganaanshihiisale haddii uu yihi oan u dardaarmay uctubirat qiimatuhu qiimihiisoo dhan ayaa laga soo laga qaadi laga xisaabi min athulusi oo gurigii o dhan in la dardaarmay oo kale ayaa laga soo qaaday muxuu gurigu qiimo joogay unbaa la odhan ilan weligii inta lagu degaanaya ma qiimeyn karne haddaynu kira odhan lahay weligii inta lagu managaa garan karna boqolaal sanadood inuu sii jiraa laga yaabo markaa waxay noqonaysaa uun in gurigii o dhan in dardaarmay laga soo qaado wa qiila qiil ba wuxuu leeyahy me tuctabaru lmanfacatu min athulus manfacada iyaa thulus laga soo qaadi oo see loo xisaabin wuxuu leeyahy waxaa laga soo qaadi gurigaasoo isku dhan oo maca manfacadiisii watay intee lagu qiimeynaya marka la qiimeeyo iyaa la odhan gurigiiyo haddaba bilaa manfaca ah haddii la qiimeeyo maxaa qiimihiisu noqon lahaa wuxuun haddii la siisanayo waxaa un markaa la siista markaa intaa la sheego ayaa markaa farqiga udhexeeya ayaa markaa qiimihii manfacada noqonaya saasuu kasideyey lakin sida muctamedkaa sahlanna waa in markaa huluska gebigiisaba laga xisaabi haddaba wuxuu ku yihi waidaa cajaza thuluthu thuluskii haddii uu xamili waayo can itabarucaati almunajazati tabarucaadkii naajiska ahaa ee kuwa fulaya ahaa ee aan ahayn kuwii dardaaranka ahaa fii xaali lmarad laakiin ee uu fuliyey ninkani waktigii uu xanuunsanayey dar waxyaalihii uu tabarucaadkii uu fuliyey wainagii nidhi thulukaa laga xisaabaya haddii haddaba thuluskii uu ku filaan waayo budia bilawali falawali ilan iyagu dardaarankii lamid maahe way kala horrey wuxuu yidhi halkaa waqaf baan ka dhigay gaariga hebel baan siiyey gurigan masaakiintaan u waqfay soo may kala dendembeyn dee say u kala dambeeyeen baa loo kala xisaabay horta gurigii hore u yihi waa waqaf iyaa la eegaya suluskiiba ka baxaya kolku isagu suluskii ka baxo haddana kii ku xigay un baa loo imani miyuu ka baxayaa isna hadduu ka baxo waa saas hadduu ka bixi waayo qaybta ka baxda wixii ka dambeeya waba kama jiraan marka loo qaybin maayo sidii aynu tii hore dardaarankii inagin afartankii kun maan ama shan iyo afartan kun maaynu ku cudidhinay soddonkiiba midba in ka siinay halkan sidii la samayn maayo waayo waxaani wax naajiza bay wax hal mar wada laazimay dadaaranku bacdal mid bay wada laazimayeen hal mar wada laazimayeen laakiin waxaan wax kala horreeyey weeyaan mid nasiisa laazim u ahaa siisu laazim u hibadii marka waxa weya qofkii uu ku wareejiyey laazim u ahay kale masaakiinta u waqfay saas oo kale markaasay u kala horreysay iyaa loo xisaabiyo budia bilaweli falaweli kii horaa horta laga saari uluska hadday wax soo hadhaan ulukii ka labaad ba haddana laga saari intii ka baxda hadday adana wa so ki saddexaad saasaa loo wadaya wa in waqaca dufcatan waaxidatan hadday haddaba hal mar wada dhacday hal mar hadday wada dhacday aw wasaa ama uu dardaarmay wasaayaa mutafariqa dardaaramo kala duduwan aw dufcatan waaxida ama iskumar ba ahaa iyagu ilan iyago macna ma sameynaya ina iskumar ahaayeen inay kala dambeeyeen dhammaantood maydkii mawdkay ku laazimayaan wuxuu yihi fain lam takun cidqan dardaaranku hadii aanay cidqin sooca ahayn walaa macahaa cidqun cidqina aanu ku jirin iyo xorayn qusima thuluth bayna aljamiic waa loo qaybi wuxuu yihi gurigayga iyo gaadhigayga iyo booskayga intuba waxaan u waqfay masaakiinta hal mar buu wada waqfay soo ma maba kala horeeyaan de maxaa la samayn marka sidii aynu dardaarankaba thuluska ugu cidhiidhiyeynay ee mid walba intaynu qiimayno aynu hod isku geynaynay aynu eegeynay nisbada ay thuluskii ka yihiin iyunbaa tana la samaynaya isku wada wadagee thuluskiina eeg nisbada ka dhaxaysa isku eeg kadibna mid walba intaa ka sii ila imika markaynu tii samaynay toban kun oo meela labaatan kun oo meela iyo toban kun oo kaleo meel kala iyo shan kun baynu xisaabinay soo ma ulukiina waanu kadhi soddon baynu ka dhignay lacagtiina shan iyo afartan kun bay noqotay shan iyo afartankiiyo soddonkiiba laisku eegaya kolkaad adigoo shan iyo afartan doonayay kolkaad soddon hayso maxaa kaa maqan saddex meeloodoo meel baa maqan de shan iyo afartankii saddex meeloodoo meel baa maqan ulueyn baad haysaa weyi macnuhu soo ma uluayn baad haysa markaa mid walba uluayn baad ka sii mid walba waaad adiga uluayn baan ku haya adigana uluayn baan ku haya adigana uluayn baan waxaagi kaaga haya qof walba saasaad ohanaysa saas wey tabarucaadkii markaa munajaska ahaa ee dufca waaxida wada dhacay iyo dardaaranadii kala dandambeeyey ama isku mar dhacay waxaaso dhan waa isku wada mid haddaan cidqi ku jirin sulukii una wada qeyb wa in kaana fiihaa cidqun wa gayru cidqin haddii uu ku jiray wax xorayn ah iyo wax aan markaa xorayn ahayn wuxuu yihi markaan dhinto addoonkaygaasi waa la xoreynaya addoonkaygaasi waa xor gurigeygaasina waa waqaf maaratay wa hala waqfo isna masaajid halaga dhigo hebelna intaa hala siiyo waxaasuu dardaarmay waa iska dhintay wixiina uludkii wuu ku fillaan waayey xoreyn iyo waxaan xoreyn ahayn baa meesha ku jira xoreyntana shareecadu si gaaray u tixgelisaa haddaba fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yuqadam lcidq cidqu horta xoreyntaynu horreysiinayna kii la xoreynaya horta adigu kaalay ulukii ma ka baxaysa haa bax adigu tag haye ulukii maxaa soo haray inta kale inta kale n wixii soo haray ulukii waxa soo haray baynu inta kale kuceliliyeyna saasuu qowl leeyahayoo wuxuu eegayaa in shareecadu ay xoog siisay cidqiga iyo xoreynta wathaani ka labaad oo muctamadkii mise waa baynalkuli hala qiimeeyo addoonkii dhulkiina hala qiimeeyo gaarigii hala qiimeyo wxi o dhan mid walba intuu ka helo una laga siiyo kalena muctamadaho de waxay leeya wada tabarucaad maaragtay wax maanta lagu kala fadilaa ma yaalla meesha isku wakti bay laazimayaan ninkan markuu geeriyoodo iyuunbay laazimayan wain kaana aljamiicu cidqan haddii ay haddaba wada xoreynta oo sidii de ninkii addoonkii aynu sheegay ninkii xadiiska imran xuseyn lix addoona u wada xoreeyey markii uu dhimanayay walam tujzi lwarahatu warahadiina ay socodsiin weydo juzi-uu waxaa loo qaybin halaathata ajzaa saddex qayboodoo isleeg wa uqrica baynahum waa loo qori tuuri deetana ulukii saasu ku xoray markaa la odhan maayo inta lixdii nin loo yeelo la odhan maayo sidii aynu maaratay tabarucaadka kala yeelaynay adiga uludkaabaa xoroobay adigana uludkaabaa xoroobay marka mid walba mabacad ka dhigi mayno mubacad mid walba ka dhigi mayna maxaa yeelay shareicadu waxay ku timid litakmiili alciq ciqiga in la dhamaystiro lidalik nabigu ala sl slam muu samaynin wuxuu sameeyey laba labu ka dhigay saddex lixdii nin waa loo qori tuuray labaa mesha ka baxay marka see loogu qori tuuraya waa lagu baraya qaabka u qori tuurayso san farsamadu kaaga xumaa fa tuktabu waxaa la qorayaa halaahu riqaacin saddex warqadood baa la qoraya fi kuli ruqcatin Eh, warqad kastaba waxaa ku qoran ismun magac waayahay oo yani waxa weeyaan qaybihii saddexda ahayd markaad saddexdii kala samayso lix nin bay ahaayeen laba labaad isugu xidhay qoladan alif baad ubixinaysa qoladanna ba baad ubixinaysa qoladanna ta baad ubixisay saddex warqadood baa la keenaya mid alif baa lagu qoraya midna ba baa lagu qoraya midna ta baa lagu qoraya deetana wa tutraku waxaa lagaga tegayaa la dhigayaa yani waraaqaha fii banaadiqa kubado oo min tiinin yani waa dhoobo ka samaysan dhoobo la kuusay marka de banaadiq ohan jira marki hore waa la ridi jiray de bunduqyada kan qoriga qorigan yihahdo qorigan waa ka dhacaan bunduqiya la yihahdo bunduqu markaa waxaan dhacaya wey marka waxaa la sameynaya de kubadaha yaryar baa ka dhici jire maka waddana isu bedeshe kubadahaasoo dhexda ka daloola oo dhoobo kuusaya iyaa la keenaya warqad walba inta la duuduubo iyaa lagu dhex ridaya waaya fi banaadiqa min tiinin oo mutasaawiyatin siman isku mid ah oon la kala geranayn ayaa mid walba lagu dhex ridaya waa isku markaa walaaqaya wa tuudacu waxaa la dhigayaa fi xijri rajuli nin dhabtiisa lam yaxdur dalika markii lagu gurayay aan ogeyn nin aan isagu markii wax lagu qorayay markii meesha la gelgelinaya aan ogeyn oo waxaa ku jira aan ka warqabin oo dibadda ka soo galay yaa la odhanayaa haye wayu'maru waxaa la fari biikhraaji waaxidatin inuu mid soo saaro minhaa kamida saddexdii cala alxuriya oo xornimo u kusoo saaro waxaa laleeyahay t ciddii xor noqonaysa soo bixi kolkuu markaa dhoobo soo qaado saddexdii kamid a iyaa dee la furaya warqadii laga soo saaray ba- baa soo booday nimankaasaa meesha ka baxay labadii ka ti kalena alif iyo iyo iyo adoomihii niska ahaada laliy waa dhela idinka ladin qaybsanay fayactiqu waxaa xoroobi man kharaja smuhu ciddii magaciisu soo baxday qoladii ba'da usoo baxday baa xoroobeysa wa yariqu lbaaquuna intii kalena addoomay ahaanayaan wuxuu yihi wain kaana lahu maalun xaadirun wa maalun gaa'ibun aw caynun wa daynun dufica ilmuusaa lahu hulusu lxaadiri wa hulusu lcayn wain kaana lahu hadduu qofku leeyahay ninkan markaa dardaarmay maalun xaadirun xoolay jooga wamaalun haa'ibun iyo xoolo maqan aw ama wuxuu leeyahay caynun xoolo yaalla wadaynun iyo xoolo dayna eeg marta suurada hore xoolo halka jooga iyo xoolo maqan dayn maaha laakin way maqan yihin jaynay kasoo soonaaday doonaan oo badday soo maraya suurada labaadna xoolihii qaybina way tahay qaybina waa dayn dad lagu leeyahay haye markaasuu waxna dardaarmay wuxuu yihi saddex meelood oo meel xoolahayga waxaan u dardaarmay ninkaa hebel dufica ila musa low ninkii loo dardaarmay waxaa la siin thuluthul xaadir xoolahan jooga saddex meelood inta loo qaybiyo meel ahaan baa la siin wa thuluthul cayn masaladii dayntayna dayntii maahay xoolahan la hayo saddex meeloodoo meesheed iyaa laga siin wa ilal warasati dhaxlayaashiina min daalika xoolaha jooga waxaa laga siin thulutha markaa ma odhanaysid de inta dayntii wada wadageeye lama odhanayo dhaxlayaasho idinku daynta ku hala ninkana dardaarankiisa hala sii ama lama odhanayo war adigu dardaaran baad leeda daynta ku hadh wixii kolba lasoo helo ilaa inta lagu dhamaystirayo may intan imika la hayo ama xoolaha maqan hebelow adigu sug lama odhanayo intan imika taal baa la qaybsanaya wa kulamaa nada min addayni shay-un mar kasta uu soo kaashoobo dayntii wax lasoo kaasheeyaba aw xadara min alghaa'ibi shay-un ama xoolihii maqnaa wax ka yimaadaanba kolba intaa timid ayaa qusima loo qaybin bayna alwarasati dhexlayaashii iyo wa bayna musa lahu ninkii loo dardaarmay adaaladii baa la ilaalinaya waxaa la doonayaa mar kasta oo muusaa lahugu uu wax helo dhexlayaashiina labalaabkii inay helaan mar kasta oo wax helaba iyaguna labalaabkii wain awsaa hadduu dardaarmo bihulusi cabdin addoon saddex meeloodow meeshi addoon ma jire waxaad tidhahdaa eh, gurigiisa gurigiisa ayuu saddex meeloodow meel uu dardaarmo waaya fastuxiqa hulusaahu waxaaba caddaatay gurigan uu dardaarmayuu lahaa gurigaa saddex meelood oo meeshii baan dardaarmay uu lahaa labada meelood ee kale inaanu isaguba lahayn baa caddaatoo lala leeyayba guriga oo dad kale ay la oo laba nin oo kale iyo isagu ay si siman u wada leeyihiin uluna wuu dardaarmay soo maha maxaana soo baxday wixii uu lahaaba gebigiisuba inuu ulukii yahay haddaba fain ixtamala ulusulmaali xoolihiisoo dhan uludkoodii haddii uu xamilayo albaaqiya intan isaga usoo hadhay ee ulukaa nafadat ilwasiyatu fiihi isagun baa lagu fulinayaayo nin ulukiisii dardaarmay uluskii uu gurigaa kulahaa dardaarmay unbaa laga soo qaadayaa wain lam yaxtamil hadduu xamili waayana nafadat waxay ku fuli uun fi lqadri aladii yaxtamilu inta dee ulukii ka bixi karaysa waqiila qiil baa isagu haddaba wuxuu leeyahay laa tasixu lwasiyatu ila fi ulusihi ulu ulu iyuunbaa gurigan oo inuu wada leeyahay haystay ayuu saddex meelood oo meel dardaarmay soo maha waa boqol kiiba saddex iyo soddon dhibic saddex iyo soddon iyuu dardaarmay guriga inuu wada leeyahayna waa loo qabay waxaana soo baxday guriga dhanba inuu kuleeyahay boqol kiiba saddex iyo soddon dhibic saddex iyo soddon inta kalena dad kala leeyihin haddaba qoladani waxay leedahay intii isagu uu lahaa guriga ka lahaa xoolihiisa kale uma eegeyno guriga intii uu ka lahaabaa thulus laga sii saaray so saddex sodon waa koob iyo toban dhibic koob iyo toban intaasu dardaarmay lakin waa qowl daciif oo qoladani waxay ka eegeen dee ninkani calaa ictibaar isagoo ku xisaabtama guriga wada ayuu saddex sodon dhibic saddex soddon ka dardaarmay markii caddaatay inuu intaa unba lahaa intii unbaa uluska laga saaraya sax ma aha ninkani gurigaa wixii u lahaa ka dardaarmay ama intii ulahaa ha wada noqoto guriga ka lahaa ama intuu lahaa intaa haka badatee horta intaa inta la helaye laga saari karayo waa laga saaray walaysa bishayin qawlkaa wejigaa dambe waxba macno ma laha watajuuzu waxaa banaan alwasiyatu bilmacduumi wax markaa aan lahaynin in la dardaarmo jirinba kalwasiyati sida inuu dardaarmo bimaa taxmilu shajaratu geedku midhaha uu dhali doono awil jaariyatu addoontu midha ilmaha dhali doonto ama heshiisu waxa ay dhali doonto way banaan tahay maxaa yeelay dardaaranku sidiisaba de waxaa mucallaqa geerida kadib hebel baale laleeyahay marka waxa in qararka ay iska xamilayso aan markaa jahaalada iyo la-aanta iyo waxan aanay dhib u keenaynin iyo halkaa laga fahmay wa bilmajhuuli waxaa kaloo ku asixi wax aan la geranaynba wax majhuula sida inuu yidhaahdo markaan dhinto hebel waxa la siiyo oo ninkaa hebela wax siiya kalas markuu dhinto ninkii waxunbaa la sii maxaa la siin haddaba dee ni qoladan dhal dhaxal kale iyuunbaa wixii ay u gartaan siinaya lakin inay qadiyaan unba xaaraana inay qadiyaan laga yeeli maayo kalwasiyati bilacyaani alghaa'iba buu yihi sida inuu dardaarmo waxyaalo maqan way banaan tahay iyo wa bimaa laa yaqdiru calaa tasliimi wax aanu bixinba karaynin ka tayri daayiri shimbirihiisii duulay ee meel ay ku baqan yihin aan la geranayn hadduu ila hebel baan soo noqdo walcabdilaabiq addoonkiisii baxsaday wa bimaa laa yamliku wax aanu xataa hadda milkiyin hadduu dardaarmo iyaduna waa caadi kalwasiyati bialfi dirhamin laa yamliku wuxuu yihi kun dollar iyaan u dardaarmay hebel markaan dhinto waxbaba ma haysto isaga laftiisaa saboola oona uga dambeynin markaasu haddana yidhi hebel waxaan u dardaarmay kun dollar dardaarankaas maas waa saxya waxaa laga yaabaa intaanu dhiman ilahay xoola soo geliyo maalintu dhinta adi waxba loo waaya de ma jiraan khalaas waxba ma jiraan laakin dardaarankan wuu guntamaya hadhow haddii wax la helo waa laga bixinay waqiila qiil baa in lam yamlik shay-an as haddaanu waxbaba ninka sidaa lihi lam tasixa macna ma laha oo wax alla wax ku dhisaaba ma jirto laakin walaysa bishayin gushaaku qiilkaasi macno badan ma laha maxaa yeelay dardaaranka sidaa loomaba eegaba wayajuusu waxaa banaan tacliiquhaa calaa sharin fi lxayaati wa sharin bacda wasiyada in la caliqo tacliiq lagu sameeyo calaa shard shardigaasi markaa inta la nool yahay ha noqdo ama shardi geerida ka dambeeya ha noqdo ila kolkood hore mucalaq bay ahayd kolkaan dhintay bal hala siiya bay kolkaan dhinto waa mucalaq soo ma shardi bay ku xidhan tahay in shardi kale lagu xidhaana iyaduna mushkilad ma laha oo haddii uu yidhaahdo hadday xoolahaygu intaa gaadhaan boqol kun oo dollar hadday xoolahaygu gaadhaan markaan dhinto hebel shan kun oo dollar ka siiye sidaa hadduu yihahdo waa caadi markaa shard fi lxayaa ayuu markaa ku xidhay shard bacda almowtna iyadana waa caadi hadduu yidhaahdo markaan dhinto kadib qofkii masaajidkaa u khidmeeye ee bil masaajidka u khidmeeye waxaa hala siiyo hadduu yidhaahdo iyaduna waa caadi waxay noqonaysaa dardaaran ansaxay watajuuzu way asixi bilmanaafici manfaco in la dardaarmo sidii gurigii aynu lahayn deganaanshihiisa la dardaarmaya wa bilacyaani acyaan in la dardaarmo ashyaadii iyo wa bimaa yajuuzu lintifaacu bihi min anajaasaati wa aan maalba ahayn nijaas ah laakiin wax tar leh oo lagu intifaaci karo isagana waa la dardaarmi karaa ka samaadi sida markaa digadii iyo wa sirjiini sirjiinti samaad iyo iyo sirji ku kala iyo dambaskii isku jiray samaad baa la yihahda diga keliya markay tahayna sirjiin baa la yihahdaa de waxtarkeeduna waa aggii beeraha walkelbi aygii in la dardaarmo wazaytin najisi saliid ama xayr iyo wax nijaasa oo de waa lagu intifaacay waxbaa lagu shidan jiray iyadana waa la dardaarmi karaa walaa yajuuzu se ku asixi mayso walaa tajuuzu wasiyadii ku asixi mayso bima laa yajuuzu lintifaacu bi waxaan lagu intifaacin kalkhamri walkhinziir sida doofaar iyo iyo khamri oo kale wain awsa hadduu u dardaarmo liaqaaribi ninka hebel ah qaraabadiisa hadduu u dardaarmo malaha weli waktiguna wayna hayeen meeshaynu doonina maynaan gaadhsiina in awsaal liaqaaribi fulan weli axkaamtii ah, macnawiga habaynu ku jirnaa lakin halkaa iskaga joogo sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu alam